رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli siiradii ayaan ku jirnaan ahaan ee rawdatul anwaar waxaase noogu soo dambeysay muslimiintii oo magaalada madiine ay soo galeen rasuulkuna uu hogaaminayo waxyaabihii nebiga uu qabtaa qaxna loogaga soo tilmaamay khaasatan masaajidkii la dhisay muwakhaadkii walaalaynta muhaajiriin iyo ansaar aadaanka iyo waxyaabo badan oo markaa la mid ah nimankii reer ansaareed waxay sameeyeen arrin aan weligeed caalamka ka dhicin taasoo ah inay hantidooda iyo ehelkooda qayb ka mida ay u huraan walaalahood muhaajiriinta ah cabdiraxmaan ibni cawf iyo wiilkii lala walaalayay sacd ibni rabiica ayaa noogu soo dambaysay oo yiri bixoolahaygana kala goy eheladayda waa xaasaskaygee mid dooro markaa kuu talaaqay ciddad baxdana markaa guurso suuqa itusi buu yidhi suuqiibaa la tusiyey waxbuu isku gegedistay meher naagad buu aroorsaday kadibna reer ansaar gabar ah ayuu markaa guursaday tasiisulmujtama ta'siis iyo aasaas bulsho alislaamiy ee islaami loo nisbeeyey iyo walummati alislaamiya ummaddii islaam islaamka ahayd aasaas la aas aasay mujtamac iyo bulsho islaami ah iyo ummad islaam ah kaanat waxay ahayd haadihi almu'aakhaatu walaalaynta ayada ah rabtan tu isku xirtay bay ahayd bayna fardin qof oo min almuhaajiriin muhaajiriinta ka mid ah iyo wabayna fardin oo min alansaari qof reer ansaar markaa ah nin reer ansaareed ah oo madiine deganeed iyo nin muhaajir ah oo ka yimid maka ay markaa walaalaysay waxayse meel ina almuslimiina muslimiintiina saaruu ay noqdeen ama ay ahaadeen bacda ijtimaacihim markay ku soo kulmeen kadib bilmadiinati magaalada madiina ummatan ummad bay noqdeen mustaqilah oo madax bannaan ummad mustaqilo ah oo madax bannaan bay noqdeen faqad kaanuu waxay noqdeen ama ay ahaadeen fii xaajatin kuwa xaajo u qaba baahi ayay markaa u qabeen ilaa tandiimi alijtimaaciy tandiim iyo habayn bulsheed inay helaan faqad kaana waxay ahaayeen muslimiintii ay noqdeen fii xaajatin kuwa xaajo iyo baahi u qaba ilaa tandiimi ijtimaacin habeyn bulsho bulsho in loo habeeyo iyo wa ilaa tacriifin inay bartaan oo la baro bilwaajibaad waxyaabaha waajibaadka ah iyo wlxuquuq alijtimaaciyati xuquuqda dadweynaha xuquuqda ijtimaacigii bulshada inay bartaan iyo wa ilaa ibraasi inay soo muuqato la muujiyo nuqaat nuqdooyin nuqdooyin macnaha qodobo allatii taasoo tajacalahum ka yeelaysa ummatan waaxida ummad waaxida ah oo keligeed ah mustaqila kana madax bannaan can alaakhariina kuwa kale bulshada inteeda kale ka soo hartayna kana madax bannaan say markaa u noqdaan tandiin bay markaa dhahdeen iyo in la baro oo ay gartaan waajibaadka qofka ka saaran xagga bulshada wa kaanat waxay ahayd fi lmadiinati madiina dhexdeeda taa'ifataani laba qolo ukhrayaani oo kale oo siwa lmuslimiin aan muslimiinta ahayn midiina laba qolo kalaa la deganayd kuwaasoo takhtalifaan ku khilaafsan canhum xaggooda muslimiintay ku khilaafsanaayeen fi lcaqiidati xagga caqiidada iyo waddiin xagga diinka waalmasaalixi danaha waalxaajaati baahiyooyinka waalcawaatifi dareenka waalmuyuuli jacaylka wahum kuwaasna almushrikuuna iyo yuhuud ay markaa ahaayeen kuwa mushrikiin ahoo madiino jooga iyo qolada yuhuudda ayay ahaayeen facaqada wuu gumuday annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalam oo wuxuu ka dhex sameeyey fii maa bayna almuslimiina wixii muslimiinta dhexdooda ahaaday miifaaqan ballan wa fii maa baynahum ayaga iyo wa bayna almushrikiin mushrikiintii madiine deganaa iyo wa fii maa baynahum wa bayna alyahuud yahuud iyo mu'miniinta dhexdoodana miihaaqan aakhara ballan kale ayuu rasuulku u sameeyey wa kataba wuxuu ku qoray ama wa kutiba waa la qoray bidaalika arrintaa kitaaban warqad oo qarara fiihi uu ku sugay nebiga wa kataba wuu qoray bidaalika almihaaqa iyo ballamada kitaaban warqad ayuu ku qoray oo qarara uu ku sugay rasuulka fiihi warqaddaa gudaheeda ballamadii iyo wixii heshiiskee la qoray maxaa ka mid ahaa koow ana almu'miniina mu'miniinta waalmuslimiina iyo muslimiinta oo min quraysh iyo wayafrib qoraysh iyo madiine ah iyo waman tabicahum intii ku raacda oo falaxiqa bihim la haleesha oo wajaahada macahum la dagaalgasha micigooda annahum ummatun waaxida wa ummad keliya ah min diini innaasi dadka sokadooda muslim iyo mu'min kastoo qurayshi ah ama yahribi ah intii islaamka ku raacdiyo iimaanka intii haleesha oo la jihaad gasha inay ummad keliya yihiin oo muslimiin ah dadka sokadooda labo wa ana aadaa'a diyatihim gudida la gudayo diyooyinkii wa fidaa'i asiirihim asiirkooda furasho lasoo furto bayna almu'miniina mu'miniinta baynkoodu yakuunu wuxuu ahaanayaa xasaba alcurfi siday caadadu ahaan jirtay assaabiqi ee hore caadadii hore say ahaan jirtay qofkii qof dilay diyo bixinaya sowtalka lagama qaadi jirin haddii asiir lasoo fakinaya saasoo kale curfigii horaa loo noqonayaa oo muslimiintu way wada bixinayaan wa annahum yansuruuna almu'miniin wa annahum ayagu yansuruuna way u gargaarahayaan almu'miniina mu'miniinta dhexdooda fi lfidaa'i iyo waddiyati xagga qof soo furitaanka iyo diyada saddex wa annahum ayagu yaquumuun way istaagayaan muslimiinta didda almufsidi qofka mufsidka ah ka soo horjeedkiisa iyo walbaaqi midka xadgudublaha ah midka xadgudubka markaa ku socda asagana saasoo kaloo waxaa la tilmaamayaa in qofka dhammaantood ay ka soo qofka mufsidka ah ee markaa wax fasahaadinaya midka baaqiga ah ee xadgudubka ku socda iyo waaalimi midka daalimkee dulmiga sameeya ka yaddin waaxidin sidii hal gacan oo kale yay uga soo horjeysanayaan walow kaana haba ahaada daalimka wax dulmiyey ee xadgudubka la yimidba ha ahaado walada axadihim midkood cani kuu dhalay wiilkaagaba ha ku jira ha eexanin dadka kasoo horjeeda ee asaga qabsanaya oo soo qabanaya inuu markaa qofkaa noqdo afar wa laa yaqtal inaan loo dilin mu'min mu'minan bikaafirin wa laa yuqtalu la dili maayo mu'min mu'minan mu'min mu'min loogu dili maayo bikaafirin qof kaafir a qof mu'min ah ayaa wuxuu dilay qof mu'min ah oo macnaha kaafir dadkiisu ay markaa yihiin sida ayadu tilmaantay markaa loo dili maayo walaa yunsaru kaafiran calaa mu'min kaafirna mu'min dushiisa looga hiilin maayo shan wa ana dimmat allaahi waaxida ilaahay dimadiisii ballantiisu waa mid keliya fa yujiiru calayhi waxaa badbaadin kara dushooda adnaahum kan u liita ama dumar ha ahaato ama qof daciif ah ha ahaado kaasaa markaa korin kara wa ana man tabica almuslimiina waa qodobka lixaad qof allaala qofka muslimiinta raaca oo min alyahuud yahuud ka mid ah falahu nasri buu leeyahay iyo waluswatu ku dayasho qof allaala qofkii raaca oo man tabica almuslimiin oo yuhuudda ka mid ah taabic buu u noqday muslimiinta asagana wuxuu leeyahay in la taageero la nasriyo iyo ku dayasho wa anna silma almuslimiina muslimiinta badbaadadoodii iyo nabadgelyadoodana waaxidah waa mid keliya oo mar allaala markii muslimiintu qof dad ay la dagaalamayaan in dhammaan lala wada jiro wixii meesha markaa degan madiina marka wax allaala wixii silmi iyo heshiis lagu helaayo muslimiintana in loo midaysnaado wa ana man qatala qofkii dila mu'minan qof mu'min ah qasdan si ulakac ah u dila oo kas ah yuqasu minhu waa loo qisaasayaa yuqtasude waa loo qisaasayaa minhu xaggiisa ilaa an yarda inuu raalli noqdo maahane weliyulmaqtuuli qofka maqtuulka ee la dilay weligiisa waa ninka dhexalkiisa lahaa inuu raalli noqdo dilka ka cafiyo maahane wayajib waxaa waajib noqonaysa cala almu'miniin mu'miniinta korkooda an yaquumuu inay istaagaan didda alqaatili qaatilka hortiisa kii wax dilay inaan la fakinin inaan la duuduugin inaan la qarinin balse laga hor yimaado laga soo horjeesto taana waxaa waajib ay ku tahay mu'miniinta dhammaantood inay markaa ka soo horjeestaan oo ay qabtaan ninkii qaatilkee markaa wax dilay sagaal wa annahu laa yaxillu limu'min xalaal uma aha qof mu'min ah an yansura inuu u gargaaro muxdian qof muxdit ah wax cusub la keenay ama dembiile ah ow yu'wiyahu ama inuu soo dhoweeyo ou dumuu hooyiyo ee uu qariyo qof dembiile ahna mu'min xalaal uma aha mana u bannaana macnaha toban wa annahum ayagu ida ikhtalafuu hadday isku khilaafaan fii shayin shay fa iinama raddahu meesha loo celinayo ila allaahi wa rasuulihi ilaahay iyo rasuulkiisa xaggiisa inay ahaato kitaabka iyo sunnada in markaa loo celiyo oo markaa loo noqdo heshiisyahabaa la qoray ziyaadatan calaa hada almiihaaq waxay ziyaada ku tahay calaa hada almiihaaq ziyaadatan ziyaado ayadoo ka ah calaa hada almiihaaq balantaa ayada ah ayuu bayana alnabiyu nabigu wuxuu caddeeyey sala allahu calayh wasalam lilmuslimiina muslimiinta wuxuu u cadeeyey xaqa alcuquwati alislaamiya cuquwa islaamiyeed ama walaaltinimada islaamka xaqa ay leedahay fii awqaatin wakhtiyaaladuu ku cadeeyey wa munaasabaatin iyo munaasabooyin shata oo kala duwan macnaha waxaa lagu sii siyaadiyey ayadoo ballamada ay jirto ayaa haddana ukhuwa alislaami rasuulku wuxuu ku caddeeyey awqaad fara badan iyo munaasabaad kala duwan waxabahum wuxuu ku guubaabiyey muslimiintii cala atacaawuni iskaalmaysi waatanaasubi isu gargaar waatacaadudi isxoojin waatakaatufin iyo inay midnimo macnaha isku duubnaan dheh istaageerid alistaageerid ama isxiriirin iyo wa isdaa'i alkhayri khayrka oo laysku huro in khayrka siiyo oo markaa la bixiyo xataa intii sannad ay gaartay haadihi alcuquwa walaaltinimada ayada ah ilaa acla alqima qaybta ama meesha ugu sarraysa oo carafaha taariikhu taariikhdu ay aqoonsatay walaaltinimadii xilligii nebiga joogay muslimiinta dhexdeeda soo martay weli lama arkin baa la yidhi taariikhda in allaala intay caraftay oo ay aqoonsatay waa tii ugu sarraysay meeshii ugu koraysay gaartay weligeedna kama kor noqon walaaltinimada maanta jirta haddana waad fahmaysaa maalinba maalinta ka dambaysa way ka hoos dhacdaa cadaawadnimo iska hor imaan walaatmama la'aan iska warqabid la-aan laakiin tii xilligii nebiga joogtay taa ziyaadii markaa ku noqotay waa loola jeedaa ziyaadatan ayadoo ziyaada ka ah calaa haada almiihaaq ballantaa ayada lasoo sameeyey ayuu bayana alnabiyu nebigu wuxuu u caddeeyey lilmuslimiina muslimiinta xaqa alcuquwati alislaamiya ukhuwa alislaamiya walaaltinimada islaamka xaqeeda fii awqaatin buu ku caddeeyey wakhtiyaalo wa munaasabaatin shataa iyo munaasabooyin kala duwan wa xabdahum wuxuu ku tirtirsiiyey muslimiinta ee uu ku guuday walaaltinimadooda inay ku dhisnaato cala atacaawuni iskaalmaysi waatanaasuri isu gargaarin waatacaadudi isxoojin iyo watakaatufin isku xirnaan iyo isku duubnaan walmuwaasaatin istaageerid wa isdaa'i alkhayri iyo khayrka isisiinteeda in lasoo heliyo oo laysku huro khayrka xataa intii sanad ay gaartay haadihi alcuquwatu walaaltinimada ayada ah ilaa aclaa qimatin booska ugu sarraysa oo carafaha taariiqu taariikhdu ay aqoonsatay garatay wa ama lmushrikuuna mushrikiintii baa soo hartay fa kaanuu waxay noqdeen ayagu calaa washki lindiyaari burbur kuwa ku dhow burbur kuwa qarka u saaran xaysu meel aslamad ay islaamtay akhlabiyatuhum badankooda waayo mushrikiintii madiina joogay markii hore muslimiintu way ku yaraayeen markay soo galeen oo hijradii ay dhacday marba marka ka dambaysay dadku way soo islaamayeen muslimiintii walaaltinimadaa xoogan baa dhex martay mushrikiintiina inhiyaar iyo burburid bay washkiga u saarnaayeen iyo qarka iyo fooda xaysu meel aslamad akhlabiyatuhum ay soo islaameen maca saadaatihim ayagoo odayaashoodii oo kubaraa'ihim kuwooda waaweyna ay la soo islaamayeen marba marka ka dambaysa kaabaqabiil iyo nin oday ah iyo nin caan ah yaa madiine ku soo islaamayey falam yakun ma aysan ahayn fii istidaacatihim inay awoodaan alwuquufu inay hor istaagaan fii wajhi lmuslimiin muslimiinta hortooda waayo bacdamaa islaamku sii badanayo mushrikiintii madiina ku hartee yarayd waxay istitaaca u waayeen inay hor istaagaan muslimiinta hortooda fa akhada annabiy nabigu wuu qabtay sala allahu calayhi wasalam calayhim korkooda waxaa lagu qabtay ayagana ballan oo ah annahu laa yujiiru mushrik inuusan mushrik badbaadin karin maalan liquraysh xoolo quraysh ay leedahay walaa nafsan xataa idan dad daciifay noqdeen awood ay leeyihiin male waxaa lagu soo rogay go'aan ah in qof mushrik ah oo weliba quraysh ah aysan xoolahoodana badbaadin karin mushrikiinta madiino joogtaa iyo xataa nafba walaa yaxuulu uusan kala dhex geli karin duunaw sukadiisa calaa mu'minin qof mu'min ah qof mu'min ah oo qurayshi u socdo mushrig ah ama xoolihiisa raba inuu qaato inaysan ka celin karin wabidaalika sidaa darteed intaha taa waxaa ku dhammaatay maa kaana yukhshaa minhum wixii looga cabsi qabay mushrikiinta madiino jeeda wixii looga baqaayey meeshay ku dhammaatay wa ama alyahuud yahuudi soo hartay faqad tama alitifaaq waxaa taab noqdoo dhammaystirmay itifaaq baynahum wa bayna alnebiy ballan itifaaq ah oo ay kala galeen ayaga iyo nebiga cala alumuuri aatiya umuurahan soo socdaa lagu heshiiyey kow annahum ayagu waa yuhuudu ummatun waa ummad oo maca almu'miniina mu'miniinta nicigooda ah la nool macnaha walahum waxay leeyihiin yuhuud diinahum diinkooda walilmuslimiina muslimiintana diinahum diinkooda wa calayhim yuhuud korkooda waxaa ahaaday nafaqatuhum nafaqadooda dhaqaalahooda iyo biilkooda wa cala almuslimiina nafaqatuhum muslimiinta nafaqadooda labo wa ana baynahum waxaa dhexdooda ahaaday annasra gargaar calaa man xaaraba qof allaala qofkii la soo dagaalama ahla haadihi saxiifa warqaddaa ballanta lagu qoray ehelkeeda hadday muslimiinta dhibaato soo gaari rabta inay kuwa u masriyaanay u hooliyaan kuwa haddii bacdamaa madiine lagu nool yahay dhib soo gaari rabana inay kuwan u masriyaan wa calaa man iyo qof inay isuga gargaaraan dahama soo weerara yafrida magaalada madiina kii soo weerara kullun mid kastana yudaaficu inuu ka difaaco magaalada can jihatihi jihada uu ka degan yahay saddex wa anna baynahum baynkoodu inuu ahaaday annash daacadnimo waalnasiixa isku naseexayn waalbira samafal iyo wanaag duuna lifmi dembi lahaan inaan wax dembiya laysku samaynin laysku naseexeeyo daacadna laysu ahaado afar wa ana almar'a qofku laa yu'khadu inaan loo qabanin biifmi xaliifihi saaxiibkii dembi oo galay qof kasta wuxuu asaga geystay in laga goynahayo oo la oranayn hebel baa fagtee saaxiibkiisaa joogay ha loo qabto ama walaalkii taana inaysan jirin waa ta afaraad wa ana almar'a qofku laa yu'khadu inaan loo qabanin biifmi xaliifihi xaliifkii qofkuu gaashaan burta yahay dembigiisa shan wa ana annasra lilmadluum guusha nasriga iyo gacansiinta ninka madluumka inuu leeyahay waa qofka la dulmiyey lix wa ama alyahuuda yahuudu yunfiquuna inay nafaqaynayaan yattafiquunana way jirtaa inay afwaafaqayaan maca almu'miniina mu'miniinta micigooda aysan ku diidaynin daamuu muxaaribiina intay kuu xarbinaya oo lala xarbinayo dagaal ku jira intay mu'miniintu yihiin inay nafaqeeyaan ama ay itifaaqaan ay oggolaadaan yuhuudda taana markaa ballan baa lagula galay toddobo wa ana yafriba magaalada madiina xaraamun xaram inay tahay liahli haadihi saxiifay ku tahay warqadan dadka ku qoran ee heshiiska ku galay ehelkooda anow shaqo kumalihin xaramka madiine inaysan dhihin yuhuudda laakiin ay ixtiraamaan taana wad-aan baa lagu gaaray sideed wa ana maa yakuunu wixii ahaanaya baynahum baynkooda waa yuhuuda oo min xadaثin dhacdo ah iyo muslimiintaba aw ishtijaarin aw ishtijaarin ama dood iyo muran ah fa inama raddahu meesha loo celinaayo ila allahi wa rasuulihi inay noqoto ilaahay iyo rasuulkiisa xaggiisa sagaal wa annahu laa tujaaru inuusan badbaadinayn quraysh iyo walaa man nasarahaa kii u gargaarada la tujaabu la badbaadin maayo quraysh qof ah iyo walaa man nasarahaa kii quraysh u hiiliya xataa inaysan badbaadinaynin wa annahu laa yaxuul waa midda tobanaad inaan la dhex gelin hada alkitaab kitaabkan ee kan ah duuna daalimin aw aafimin inuusan hor istaagi karin daalim iyo aafin labadaba wa bi hada almiifaaqu ballantaa ayada ahbaa intadama waxaa ku habaysmay oo nidaam ku helay almuslimuuna muslimiintii waalmushrikuuna iyo mushrikiintii iyo walyahuud yahuuddii oo min sukaani yarib yarib kuwii deganaa ah fii kiyaamin waaxid bay deganaayeen hal xero keligeed waayo mushrik iyo mu'min iyo yahuud oo hal kiyaan ku wada nool waa in nidaam la helaa waa in sidii lagu noolaan lahaa lagu dadaalaa ilan qof kasta nidaam nolol ah buu u baahan yahay intaa markaa la helo nidaamkaasi ama ballantaa waxaa ku nidaamyooday muslimiintii iyo mushrikiintii iyo yahuuddii oo min sukaani yafrib yafrib deganaa kana deganaa fii kiyaani waaxidin hal xero keliya wa asbaxat waxay noqotay almadiinata magaalada madiiniya wa dawaaxiiha hareeraheeda dowlatan dowlad oo daati istiqlaalin madax bannaani u saaxiib ah iyo wasiyaadatan madaxtinimo dad ayaga ismaamulabay magaaladii madiine noqotay laakiin walkalimatu naafidatu kelimada fulaysa kelimada soconaysa ayada oo la meelmarinayo fiiha dhexdeeda lilmuslimiin baa iskaleh kelimada naafidada ah ee fulaysee go-aanka kama dambaysta ah wax lagu dhaqaajinayo madiine gudaheeda muslimiinta iskale wa ra'iisuhaa madaxna uu u yahay rasuulullaahi ullaahi sala allahu calayhi wasalam wa nashiqa si firfircoon ayuu u howl qabtay rasuulu ullah sala wasalam nebiga howl buu bilaabay marka wuxuu bilaabay inuu nidaamka iyo almooyinkaa kala habeeyo dacwadii uu wato waayo haddii nidaam noocaasa aan la dejinin ma lagu noolaan kara meesha sidaa darteed baa qolaha daad meel wada degan tihiin xataa haddii ay mushrikiin iyo gaalihii waxyaabo yihiin tandiim baa loo baahan yahay dadka muslimiinta waxyaabaha aad iyo aadka uga maqan bay ka mid tahay nebiga inay kaga daydaanna ilaa hadda markaa la la'yahay masaalixda waa lagama maarmaan qof kasta waa inuu fiiriyo wixii masaalix jirta dadka nolol bay u baahan yihiin shaqay u baahan yihiin muslim maayo wa nashida rasuulka ilaahay si firfircooni ah ayuu u howlgalay e, watabicahu lmuslimuuna muslimiintiina way ku raaceen fi dacwati ila allahi ilaahay diintiisa in dadka loogu waco haddii xataa istiqlaal iyo awood la helo in dacwada laga jiifta ma aha dacwada mar kasta waa inay socotaa waa waxa keliya ummad ilaahay ku liibaaniyo waa waxa keliya horumar iyo wanaag lagu gaaro isla markii dacwadii ilaah bay bilaabeen fa kaana rasuulku wuxuu ahaa yaxduru mid xaadira majaalis almuslimiin muslimiinta meelaha ay fadhiyaan iyo wagayr almuslimiin kuwa muslimiinta ahaynba waa tegi jiray fadligeedu ugu aadi jiray yatluu asagoo aqrinaya calayhim korkooda aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa wayadacuuhum asagoo dadka ugu yeerhaya allaahi ilaahay diintiisa wayusakii tahirahaya man aamana qofka rumeeye oo minhum ayaa ka mid ah billaahi ilaah rumeeyana tahirahaya wayucallimuhum alkitaaba walxikma kitaabka iyo xikmadana barahaya wayucallimuhum barahaya alkitaaba kitaabka iyo walxikma xikmadana markaa barahaya saasuu markaa rasuulku ahaa sala allahu calayh wasalam nidaamkaasaa loo dejiyey madiine habkaasaa markaa lagula noolaa muslimiintu waxay ahaayeen ummad aad iyo aada u fulisay go'aanadii iyo qaraarahii markaa la gaaray laakiin waanu arki doonaa dhammaan way ka wada bixi doonaan yuhuudduna waxay bilaabi doonaan shirqool iyo makri iyo dhagar ay ku talagelahayaan sidii ay heshiiska u baabi'in lahaayeen waalcaaqibatu lilmuttaqiin wabiاllaahi towfiiq wallahu subxaanahu wa tacaala aclam